alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala lmusanifu raximah اllahu tacaala wa anwaacu lcibaada cibaadada noocyadeedu alatii cibaadadaas oo amara allahu biha ilaahay iyadoo u amray mihlulislaami weeye islaamka oo kale iyo waliimaani iimaanka iyo walixsaani ixsaanka wa minhu waxaa ka mida cibaadaadka noocyadooda adducaau baa ka mida musanifku raxima allahu tacaala markuu caddeeyey ana allaha yastaxiqu alcibaadata waxdahu calaa khalqih ilaahay inuu khalqiga xaq ugu leeyahay inay kelidii caabudaan liannahu huwa aladii rabaahum binicamih maadaama ilaahay uu yahay ka kelidii nicamkiisa ku rabeeyey ku koriyey intaa markuu caddeeyey ee weliba uu ku celceliyey adiladana aada uu sheegay oo asalkaa ah almustaxiqu lilcibaadati ilaahay oo qura inuu yahay markuu taqriiriyey wuxuu gudagalay fii bayaani اlcibaadati bidikri anwaaciha inuu ka hadlo caddaynta cibaadada waxaanuu cibaadada ku caddeeyey bidikri anwaaciha inuu anwaacdeeda sheegay oo shayga marna yucarafu bilxad tacriif baa loo sheegaa lagu qeexayo oo lagu caddeeya wa taaratan yucarafu bidikri afraadi marna waxaa lagu qeexaa oo lagu caddeeyaa in afraaddiisa la sheego iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay munaasibku wuxuu ahaa kaana munaasib an yadkura anwaac alcibaada fi اlasl الthani kitaabku saddex asale uu ka hadlayo macrifat اllah iyo macrifatu diin اlislaam iyo macrifat الnabiy alayh الsalaatu wasalaam anwaac اlcibaada sheegisteeda waxaa munaasib u ahaa asalka labaad oo ah macrifatu diin اlislaam lianna jamiica alcibaadaat waa juzء min addiin cibaadaadka oo dhami waa qeyb diinta ka mida marka waxaa la isweydiin karaa limaada qadama almusanifu raximah اllahu tacaala dikra bacdi anwaaci اlcibaada halkuu asalka labaad ku sheegi lahaa oo halka munaasibkaa ku ah muxuu u soo hormariyey cibaadada noocyadeeda qaar ka mida oo asalka koobaad uu ugu sheegay waayo wuxuu arkay markuu ku celceliyey inuu cibaadada ilaahay kelidii xaq u leeyahay kuna mutaystay rabbinimadiisa wuxuu arkay ana nufuusa qad tahaya-at lidikriha qofka hadalkaa dhegaystay dheghiisa uu kusoo noqnoqday inay naftiisu diyaar u noqotay cibaadaadka in loo sheego marka lagu celceliyo cibaadada ilaahay baa kelidii xaq u leh ilaahay kelidii baa macbuud xaqa waayo kelidii baa rabbiya qofku wuxuu isweydiinaya waayo cibaadadaasi waa maxay ilaahay subxana wa tacaala kelidii xaqa u leeyihi musanifku raxima llahu tacaala dakara anwac alcibaadati ijmaala si guud buu cibaadada u sheegay marka hore noocyadeeda fadakara usuulaha wahiya alislaam waliimaan walixsaan saddexda cibaado ee cibaadaadka kale asalka u ah buu sheegay horta cibaadaadka kaleo dhami ay ka farcamayaan oo alislaam waliimaan walixsaan waa kaa hi wa anwaacu lcibaada alatii amara allahu biha mitlu lislaami waliimaani walixsaan uma dakarha tafsiila bidikri bacdi afraadiha kadibna cibaadaadkii si faahfaahsan buu u sheegay isagoo dariiqada u maray ta ay tahay inuu cibaadaadka qaar ka mida u xusay oo minhu adducaa walkhawfu walrajaau walkhashyatu walragbatu walrahbatu saasuu wada tawakulkii dabxigii isticaanadii isticaadadii waay musanifku raxima اllahu tacaala wuxu uhi anwaacu اlcibaada alatii amara allahu biha milu اlislaam noocyada cibaadada uu ilaahay dadka amray alatii amara allahu bihaa hadalkiisaasi wuxuu ishaaray waa ishaaraة ilى ana alcibaadaةa laa tahbutu ila biamri ilaahi cibaadadu kuma sugnaato amar ilaah mooyaane wax kale kuma sugnaato oo cidda la caabudayaa waa inay noqoto cid ilaahay uu amray in la caabudo cid aanu ilaahay amrin in la caabudo in la caabudo waa bail ilaahay uu amray in la caabudo waxdahu waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iya wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya cid aan ilaahay in qofka caabudaa waa qof sameeyey cibaado aanu ilaahay amrin oonu ogolaan lihaadaba ilah yihi waman yadcu maca allahi ilahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabuhu cinda rabbi inahu laa yuflixu lkaafiruun waxaa kaloo cibaadadu ay ah amar ilaah uga baahan tahay xagga maxaa lagu ilaahay lagu caabudaya yaa la caabudayaa amar ilaah bay u baahan tahay amarkii ilaahayna wuxuu sheegay in ilaaha qura la caabudo ilaaha qura la caabudaya maxaa lagu caabudayaana maxay u baahantay iyaduna amar ilaah bay u baahantay oo labada asale diinulislaam ay ku dhisantahy waa maxay an laa yucbada ila allah waa asalka koobaad waayo ilahay baa sidaa sidaayna amray oo yihi wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya asalka labaadna waa an laa yucbad allahu ila bima sharc waa inaan ilaahay lagu caabudin wuxuu sharciyey mooyaane wax kale asalka hore maxaa kasoo horjeeda ashirk asalka hore waa tawxiidki iyo ikhlaaski cibaadatu gayr illahi maxay noqonaysaa shirki asalka labaad oo in ilaahay lagu caabudo inta uu jideeyuu sharciyey maxaa kasoo horjeeda albidca wa cibaadat اllahi biikhlaasi walakin bigayri ma sharac maxaa la ihahdaa ilahay baad ikhlaas ku caabuday laakin wuxuu sharciyey waxaan ahayn baad ku caabuday maxaa la odhanaya cibaadadaas bidca shekh iسlاm iبnu taymiya wuxu uhi laa cibaadaةa aصlا إla bأmri min allah لhada qala tacalى wman yadcu maca اllahi ilaha akhara laa burhana lahu bihi fainama xisaabu cinda rabi waxaa kaluu hi musanifku mil اslaami weeye wاliimaani wاlixsaan ereyga mil iyo hadal xagga dambe inoogu iman doona oo ah wagayru dalika min anwaci اcibaada labada hadalba waxayna tusinayaan ana almusanifa raximah اllah dakara amhilaة lilcibaada cibaadada inuu tusaalayaal u sheegay afraad tusaale u noqdon inuu sheegay walam yaqsid xasraha halkan inuu ku kooban noocyadii cibaadado dhammaan uu ku wada sheegana inaanu u qasdin noocyada cibaadadu aad bay u badan yihin risaaladan yarina ma qaadi karto kul ma yuxibh اllah min alaqwaali wاlacmaal alظaahirati wاlbaطina wax kastoo ilaahay uu jeceliyo raalli uu ku yahay oo qowla ama ficila mid qalbigu qabto baina mid ay xubnuhu qabtaan oo daahira ayaa cibaado ah marka risaalada in laguma koobi karo marka wuxuu inoo cadeeyey inuu tusaale un bixinayo markuu yihi mil اlislaam wاliimaan wاlixsaan wa minhu ducaa xagga dambena uu ku yihi wagayru dalika min anwaci اlcibaada iyo kuwa aan sheegay kuwa aan ahayn ee noocyada cibaadada ibn اlqasim wuxu uhi markuu kitaabkan sharaxayo anwac اlcibaadati laysat makhsuusa bihadihi اlanwac noocyada cibaadadu inta uu musanifku sheegay kuma gaara walaa maxsuura fi hadi anwac kumana koobna anwaacdan alatii caddaha raximah اllah bal hiya anwac kaiiraة jida tusaalayaal ayuunbuu sheekhu ka dhigayaa fawsanna wuxuu yihi markuu sharaxay kitaabkan wاshaykhu raximah اllah awrada amhilaة lilcibaada min baabi الtamhiil tusaale ahaanunbuu u sheegay la min baabi اlxasr qasdigu maa noocyada cibaado dhan inuu sheego liannaha akharu mima dakarahu cibaadadu inta uu sheegay way ka badantah walaa yumkinu istiicaabuha fi risaalati mukhtasara lakin dakara amhila risaalo yaroo kitaab yaroo kooban noocyada cibaadada laguma koobi karo noocyada cibaadadu waa sida islaamka oo kale buuri mithlu اlislaami wاliimaani wاlixsaan oo noocyada cibaadada ee musanifku uu kitaabkan ku sheegayo wuxuu u horeysiiyey saddexdaa cibaado alislaam aliimaan iyo alixsaan sababtuu saddexdaa ugu horeysiiyey waa maxay liannahaa ahamu wa aclaa wa afdalu anwaaci اlcibaada oo noocyada cibaadada kuwa u muhiimsan ee u sareeya u fadliga badan bal hiya usuul اlcibaada saddexdani cibaadada asal bay u yihiin oo labada hore waxay asal u yihiin cibaadada asixitaankeeda oo laa tasixu cibaadatu biduuni islaami iimaan alixsaanna wuxuu asal u yahay iyo shari fi kamaali اlcibaada cibaadada dhamaystirankeeda ibn اlqasim wuxuu yihi wahadihi الثalaaثaة oo alislaam wاliiman wاlixsaan wa aclى maraatib اddiin wa ahamu anwac اlcibaada diin اlislaam maraatibteeda waa kuwa u sareeya noocyada cibaadana ugu muhiimsan falidalika badaأa biha almusanif raximah اllah maadaama noocyada cibaadada ay ugu muhiimsan yihiin uguna sareeyaan uguna fadli badan yihiin ayuu musanifku ku bilaabay waxaa kaloo aynu baraarujinaynaa anwaacda cibaadado o dham inay saddexdan ka farcamaan jamiicu اlcibaadaat tarjicu ilى hadihi اlanwaac الhalaaث allaale waxa ilaahay lagu caabudaa saddexdaa midun buu hoos gelaya alislaam buu hoos tegayaa ama aliimaan ama alixsaan faalislaamu tarjicu ilayhi jamiicu cibaadaati اljawaarix الظaahira cibaadaadku maxay u qeybsamaan cibaadaat daahira oo xubnaha muuqdaa ay samaynayaan iyo cibaadaat baaطina waa cibaado qalbiga oo xubin qarsooni uu sameeyo marka islaamka waxa u noqonaya oo hoos tegaya cibaadaadka xubnaha muuqda ay sameeyaan o dhan waayo alislaam iyo aliimaan iyo alixsaan marka meel lagu wada sheego islaamka maxaa looga jeeda almuraadu biاlislaam waa alacmaal alظaahira alacmaal الsharciya الظaahira acmaasha la sharciyeeyey ee muuqato wey aliimaanna maxaa looga jeedaa alacmaal اlbaطina acmaasha qalbigu uu qabto gaar ahaan alictiqaadaat اlbaطina caqiidooyinka uu qalbigu qabto iyo acmaasha qalbigu uu qabto marka alislaam tarjicu ilayhi jamiicu cibaadaati اljawaarix الظaahira kaالصalاة wالصiyaam wالzakاة wاlxaj qira'aة الqur'an wadikr الlah wbir الwaalideyn wغayri dalika waliimaanu tarjicu ilayhi jamiicu alcibaadaati alqalbiya cibaadaadka qalbigu uu sameeyo oo dhamina waxay u noqonayaan inay farac ka yihiin aliimaan ka arkaan aliimaan asita arkaanta iimaanka ee lixda ah alimaanu biاllah malaaikatihi wakutubihi warusulihi wabilqadari khayrihi wa sharihi wa bilyowmi اlaakhir lixdaa iimaanba waa cibaado waana cibaado qalbigu uu sameeyo waa ictiqaadaat baaطina wey wاlkhlaas waa cibaado qalbigu uu sameeyo ikhlaaska halkee laga sameeyaa qalbiga wالniya halkee laga niyoodaa waxa qalbiga wاlmaxaba waa cibaado qalbiya wاlkhawf wاlraja wagayri dalika min acmaali اlquluub waاctiqaadaatihi اlbaطina marka wax allaale wixii caqiide qalbi ah iyo camalu qalbigu sameeyo cibaado ahi yarjicu ilى اiimaan iimaankuu noqonaya ixsaankana wاlixsaan huwa muntaha اlcibaadaat wa gaayaةu kamaaliha waa cibaadaadku halka u sareysay ay gaadhaan iyo halka ay ku dhammaadaan wa yuqaarinu kula cibaada ixsaanku cibaado kastana uu la socda oo salaadaadu ixsaan bay kaaga baahanta o ixsaan baa dhexdeeda kugu waajibaya dalika soomkaaga zakadaada xajkaaga ixsaan ixsaanku waa maxay wa an tastashcira cinda ficli اlcibaada kaanaka tara اllah fain lam tastashcir dalika faأn tastashcira ana اllaha yaraak ixsaanku waxa weeye fi اlcibaada markaad cibaadaysanayso inaad dareento inaad ilaahay arkayso oo kale haddaad darajada hoos uga dhacdana inaad dareento ilahay inuu ku arkayo an tacbud allaha kaanaka taraahu darajat lmushaahada baa la dhahdaa siaad ilahay arkay sidoo kale fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa darajatu almuraaqaba inaad dareento ilahay inuu ku arkayo marka markaad ah, dareenka noocaasa ku cibaadeysato waa ixsaanki cibaadadaad waxay noqonaysaa cibaado dhamaystiran bay noqonaysaa haddii kale ood bikafla ku cibaadeysato adoo dareenka noocaasi aanu kugu jirin cibaadadaas cibaadada kaamila noqon mayso walaada salaada layna amray bilkhushuuci fiiha inaynu khushuucno dhexdeeda khushuucda ugu sareysaana waa istixdaaru mushaahadati illaahi aw muraaqabatihi fiiha waa ina qalbigaaga kusoo xaadirto inaad ilahay arkay sidoo kale marka aad salaad tukanaysa ad ilahay hortaaganta haddaad derajadaa hoos uga dhacdana inay qalbigaaga kusoo xaadirta markan aad tukanaysa ilahay inuu ku arkayo watawakl calى اlcaziizi الraxiim aladi yaraaka xiina taquum wataqalubaka fi الsaajidiin ilaahay subxaana wa tacaala waa allaha ku arkaya markaad isu taagto iyo taqalubaadkaaga beyn almusaliin maraad istaagayso maraad rukuucayso mar aad sujuudayso marka alixsaan waa muntaha alcibaadaat wa gaayatu kamaaliha ma daliil calى ana jamiica alcibaadaat tarjicu ilى hadihi الثalaaثة maxaa u daliila in cibaadaadka oo dhami ay saddexdaa u noqdaan saddexdaa ay ka farcamaan aلdaliilu calى dalika qowl الnabiyi عalayhi الصalaaةu wasalaam fi xadiiثi cumar fi qisaةi jibriil xadiidkii cumar ee qisadii jibriil oo suuro nin lih uu rasuulka alayh الsalatu salaam u yimi u weydiiyey ma lislaam iyo ma liimaan ma lixsaan mataa taquumu الsaaca maada qaala الnabiyu alayh الsalatu salam fi akhiri hada اxadiiث xadiidka akhirkiisa nebigu muxuu yihi haadakani jibriilu wey oo ataakum idin yimi yucalimukum diinakum isagoo diintiina idin baraya yanaa si uu diintiina idin baro riwaayadda tirmidina yucalimukum amra diinikum arinka diintiina suu idin baro marka rasuulku muxuu sheegay alayh isalaatu wasalaam jibriil muxuu nebiga u sheegay oo calaa sabiili suaal su-aal ahaan oo kale muxuu nebiga u weydiiyey ujeedadu maaha jibriil majaahil buu ka ahaa su-aalaanuu nebiga weydiinay alayh isalaatu wasalaam muxuu nebiga u weydiinayay liyatacalama annaas si uu nebigu u jawaabo oo jawaabtaa nebigu ay noqoto tacliim lilmustamiciin baris uu barayo dadkan dhegaysanaya markaa jibriil diinta muxuu rasuulka ka weydiiyey alislaam iyo aliimaan iyo alxsaan nebiguna muxuu ihi diintiinu idin barayy markaa taa macnaheed waa maxay diinta gebigeeduba waa saddexdaas alislaam aliimaan iyo alxsaan wasaa'iru addiin yatafaracu can hadihi halaa diinta inteeda kaloo dham waxay farc ka tahay ay u noqonaysaa saddexdaas qodob kastoo qodobada diinta ka midii saddexdaa mid unbuu hoos tegaya alislaam ama aliimaan ama alixsaan hada jibriilu ataakum yucallimukum amra diinikum saa u daliila ana jamiica alcibaadaat tarjicu ilaa hadihi halaaث qaala raximah اllah wa minhu adducaa wa minhu waxaa ka mida noocyada cibaadada adducaau baa ka mida ay min anwaaci اlcibaada alatii amara allahu biha ducaau lmasala noocyada cibaadada ilaahay addoomaha uu faray waxaa ka mid ah ducaau lmas'ala baa ka mid a ducaau lmas'ala xagga dambena waynu ku sheegi doonaaye ay su'aal اllahi wاطalabu minhu noocyada cibaadada waxaa ka mid a inaad ilahay wax weydiisato od ilahay wax ka dalabto ducada halkan dee ducadii baryada ahayd su-aasha iyo dalabka ahayd baa looga jeeda ee loogama jeedo ducadii bimacna cibaada ahayd waxaana taa u daliila dee noocyadii cibaadade kale soo tan la sheegay haddii adducaa cibaado oo dhan looga jeedo noocyada kale lama sheegeen sooma iminkana waxa h adducaa wاlkhawf wاlraja marka adducaa waa nooc cibaadadi o dhan maaha waa nooc anwaacda cibaadada kamid a ah, oo ah ducaa lmasala taasuu iminka ujeeda ayib limaada qadama almusanifu adducaa calى gayrihi min anwaci اlcibaada muxuu musanifku ducada uga horeysiiyey noocyada kale saddexdaa nooce alislaam waliman walixsaan wuxuu u horeysiiyey waynu sheegnay maxaynu nidhi wa ahamu anwaaci اlcibaadati wa aclaaha wa afdaluha wa tarjicu ilayha jamiicu alcibaadaat muxuu ku xigsiiyey adducaa kadibna noocyadii kaluu sheegay alkhowf wاlraja noocyada ducada muxuu duaa noocyada cibaadada muxuu ducada ugu horeysiiyey wa licadamatihi wa ahamiyatihi waa weynida ay ducadu weyn tahay ogeed baryada ilahay la baryaa iyo ahamiyadda iyo qiimaha ay leedahay ma ladii yadulu calى ahamiyati اducaa wa cadamatihi wa mansilatihi cinda maxaa u daliilo ina tusinaya qiimaha ay ducadu leedahay darajada ilahay agtiisa ku leedahay siday u weyn tahay cibaadadaas ayna tusinayaa dhowr arimood alamr اlawl takaruru takaruru dikrihi fi lqur'aan اlkariim waa cibaadada inta u badan lagu sheegay qur'aanka oo dukira fiihi naxwa halaaثa miئati mowdicin ilaa saddex boqol oo meelood oo qur-aanka ka mid ayaa lagu sheegay dabxiga laba meelood baa lagu sheegay lakiin cibaadada si culamada qaarkood yidhaahdeen ducadaan ujeeda wa ama ducaa fadakarahu fi naxwi halaaثi miئati mowdicin calى anwac iyadoo noocyaa saddex boqol oo mowdic meelahaasa lagu sheegay shaygaa ilaahay sidaa ugu celceliyeen waa shay aada u muhiima arinka labaad ana nabiya alayh salaatu salaam xasara alcibaadata fiih cibaadadaba wuxuu ku koobay ducada oo cibaadada u muhiimsaniba inay duca tahay buu sheegay wuxuu ihi adducaau huwa alcibaada xasri baa ku jira cilmi waa hahda musnadka oo mubtadaa ah haddii macrifo laga dhigo waxaan ujeedaa musnadu ileyhigo mubtadaa iyo musnadka oo khabarka ah xasri bay faa'iideysa haddaad tidhaahdo zaydu alrajulu yaعnaa zayd un baa nina cid kale nin maaha weyaan macnaheedu ama maثala camru alcaalimu camr waa mubtadiya waa macrifo alcaalimuna waa khabarkiya waa waa macrifo maxay faa'ideynaysaa xasri in cilmiga isaga lagu koobay caalimnimada camar un baa caalima tanna waa sidoo kale oo adducaau wa mubtadihi alcibaada waa khabr labadi waa la macrifeeyey yani adducadun baa cibaada in la bay ka dhiganta waliba tan waxaa la socdaa damiirulfasliga oo huwadu waa damiiru fasl damiirka mubtadihi khabarkii lagu kala fasliye wey isaguna xasri buu faa'iideeya se culamaa lbalaaga yidhaahdaan marka marka la yidhaahdo zaydun alrajulu macnaheedu nin kaleba ma jira miyaa may dee labeen bay noqonaysaa hadii la saasaa looga jeedaa rag kale waa jiraane macanaheedu waa ka u raganimo badan soo ma marka la idhaahdo alcaalimu ah, zaydun alcaalimu caalim kaleba ma jiro looma jeedo maxaa loo jeedaa ka u caalimsan wey marka marka la ha adducaa huwa alcibaadana macnaheedu waa maxay yaana cibaadada ugu muhiimsanee ugu weyni waa tee waa ducada sida waxay la mid tahay hadalka uu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam alxaju carafa xajku waa alwquuf bicarafa un arkaan kale mala miya xajku dawaafkii mee sacyigii mee ramyuljamaraadkii mee oo mabiidkii mee bimusdelifa biminan macnaheedu arkaanta xajka rukunka u muhiimsani waa alwuquuf bicarafa noocyada cibaadada nooca u muhiimsani waa maxay adducaa arrinka saddexaad ana ducaa ijtamaca fiihi min alcibaadaat maa laa yajtamicu fii gayrihi ducadu marka dusha ka eegto cibaado quray u muuqata laakiin markaad usii fiirsato cibaadaad fara badan baa ku dhex jira markaad ilahay subxana wa tacaala aada baryayso inaad ilaahay wax weydiisanayso od wax ka dooneyso oo qura maaha cibaadadaad samaynaysa cibaadad kalea ku dhex jira fi ducaai tawajuh اlqalbi ilى اllah markaad ilaahay baryayso qalbigaaga xagguu jahaysanaya xagga ilaahay subxana wa tacaala tadaruc wاliftiqaaru ilayh ilaahay baad u duloobeysaa faqri iyo baahi aada u muujisanaysa waxaasoo dhami waa cibaada sooma tawajuh اqalbi ilى اllah tadaruca iftiqaarku mid waliba waa cibaado warajaء اlijaaba markaad ilaahay baryaysa maxaad rajeynaysaa inuu ilaahay ka aqbalo rajaduna miyaana cibaado ahayn rasuulku alayh الsalatu salam wuxu uhi udcu llah antum muuqinuuna bilijaaba wa khawfu rad maxaad ka baqanaysaa in ducada laga aqbali waayo khawfkuna waa maxay min anwaaci اlcibaada waاnkisaaru اlqalbi beyna yaday اlmadcuu allah aada baryayso hortiisaaad qalbi jabaysaa tawakul caleyh baryada cibaadatu tawakul baa ku jirta oo ilaahay baad subxana wa tacaala wax weydiisanaysaa adoo ku kalsoon ilahay subxana wa tacala oo cuskanaya taciimu weyneynaya walahaju lisaani bidikrihi wahanaa'i calayh cibaado carab baa ku jirta iyaduna oo carabkaagu markaad ilaahay baryayso ilahay subxana wa tacaala waad xusaysaa de adigan magiciisii sheegaya allahuma inii asaluka an takfira lii allahuma inii asaluka aljan allahumad magicii ilahay sooma markaasaad ku celcelinaysa allahuma ya raxmaanu ya raxiim irxamnii fi dunya walaakhira hanaa ammaantii ilahay baad ku celcelisay wa tasifu llaha bisifaati اlkamaal ilahay markaad baryayso waxaad ku sifaynaysa sifaatlkamaalki markaad ilahay wax weydiisanayso waxaad qirtay ilahay aninimadiisa soo ma haddaad ilahay faqri ku ogtay waxbaad weydiisan ley waxaa kaloo qirtay ilaahay karamkiisa deeqsinimadiisa haddaad ilaahay bakhayltinimo ku og tahay maad maad barideen waxaasoo dhamina waa cibaadaat hanaa llahi athanaau calى اllahi biasmaai wa sifaati wa fiiha alictiraafu biاlfaqri wاlxaaja dacfigaagaad qiranaysaa iyo baahidaada watabaru min alxawli wاlquwa xeelad iyo awoodna waad meel baad iska saaraysaa oo ilaahay oo awood iyo xeelad aan wax ku qabsado midna ma lihiye adaan ku bariyaan kuu baahani baad leedahay isla markaana waxaad qiraysaa ilaahay xooggiisa iyo iyo awooddiisaad qiraysaa imisaad cibaadaad ku dhex jiray soo markasta laakiin waa qofka ilaahay ku baryaaya qalbi soo jeeda walihaada qofka aan waxyaabaha dareensanayn markuu ilaahay baryayo ee carabka uun ilaahay wax ka weyd weydiisanaya ducadiisa inaan la aqbalayn buu sheegay nabigu alayh الsalaatu wasalaam in allaha laa yaqbal ducaaءa min qalbi haafili laahin buu hi nebigu alayh الslat slam ilahay duca kama aqbalo qof marka uu ducaysanayo qalbigiisu uu afladaysanyo mooganaan ku jiro oo laahin ah mid mashquulsan wax kalu ku mashquulsan isagoo ciyaarayo haddana dhinac ka ducaysanaya ama wax kale ku maararoobaya arinka afraad ee ahamiyada ducada tusinaya وأن الشhirكa في الduعاء أصل شhirك الcاalم و أكثarه shirkiga ducada iyo baryada galay shirkiga caalam ka dhacay isagaa asalo ah isagaana u badan oo mushrikiintu shirkigay u samayn jireen aalihadii baaطilkaadi ay caabudayeen ee u badani wuxuu ahaa ashirku fi الducاa inay beryi jireen xaajaadkooda ay u bandhigi jireen walihaada shirkiga u badan ee qur-aanka uu ka digay waa maxay waa shirku fi ducaa shirkiga ducada gala arinka shanaad ee ahamiyada tusinaya ducada wa ana ducaa gayr illaahi bxujaةi طلب الqربة والشhفاعة أعظم مسألة khاaلفa فيha رasuل الlahi أهل الجاhiلية ilahay cid aan ahayn in la baryo iyadoo lagu sababeynayo in la doonayo inay ilaahay u dhoweeyaan ama inay u shafeeco qaadaan cidda baryaysa waa mas'alada ugu weyn ee rasuulku uu ku khilaafay ahl aljaahiliya acdam mas'ala oo nebigu uu ku khilaafay ahluljaahiliya waa mas'aladaas oo iyagu maxay lahaayeen ilaahay cid aan ahayn baanu caabudaynaa aanu baryaynaa si ay noogu shafeeco qaadaan ilahay noogu dhaweeyaan maa nacbudum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa nebiguna muxuu ku lahaa icbud اllaha maa lakum min ilaahi غayru ilaahoo qura caabuda ilaahoo qura barya cid kaloo aad caabudaan oo mustaxiq lilcibaada bidaatihi oo in la caabudo iskii u mudan aw yucbad liyakuuna waasitata bayna alcabdi wa bayna rabbi ama in la caabudo mudan suu ilaahay iyo addoonka ugu dhexeeya ma jirto marka masaa'il اljaahiliya kitaab dhan buu ka qoray sheikh اlislaam maxamed ibn cabdilwahaab mas'alada koobaad baanu taa ka dhigay almasalaة اlأulى anahum yatacabaduuna ahlujaahiliya waxay ku cibaadeysan jireen bishraaki الصaalixiina fi ducaaءi اllahi wa cibaadati inay dad saalixiina ilaahay shuraako uga dhigaan xagga baryada ilaahay iyo waxaanu baryaynaa awliyada ilahay iyo sheekh hebel baan baryay ama xagga cibaadaadka kaleba yuriiduuna shafaacatahum cinda allah iyadoo ujeedadu ay tahay inay u shafeeco qaadaan kama qaala tacala wayacbuduuna min duuni illah ma laa yaduruhum walaa yanfachum yaquluuna haulaai shufcauna cinda allah wqala tacala wladiina اtakaduu min dunihi awliyaa ma nacbudhm ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa wahadi acdamu masأlaة khaalafahum fiiha rasuulu اllah masaladana waa masalada ugu weyn ee rasuulku mushrikiinta iyo ahlu jaahiliya uu ku khilaafay faataa biاlkhlaasi wuxuu rasuulku keenay ikhlaas waأkhbara anahu diin اllahi aladi arsla jamiiع الrusul ikhlaas اducaa wاlcibaada lilah inuu yahay diinta ilaahay ee rusushoo dhan uu soo dhiibay ayuu nebigu sheegay oo aayaadku akriya waxaa ka mid ahaa wama arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayh anahu laa ilaha ila ana iyo walaqad bacana fi kuli umati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut wanahu laa yaqbl min alacmaali ila اlkhalis waأkhbara ana man facala ma yastaxsinuunahu faqad xarama اllahu calayhi اljana wama'waahu الnar whadi اmasألة alati tafaraqa الnaasu liأjliha bayna muslimi wamushrik masaladaa ilahay cid aan ahayn in la baryo waa masaladay dadku ugu qeybsameen muslim muwaxida oo ilaahay qura baryaya iyo mushrik ilahay cid aan ahayn baryaya ilى akhiri kalaamihi wacindaha waqacat اlcadaawa wliأjliha shurica اljihaad kama qaala tacaalى waqaatiluum xatى laa takuna fitna wayakuna diinu kulh lilah shantaa qodob maxayna tusinayaan ahamiyaة ducaa dadka waaweyni gaar ahaan dadkeenna in badan bay ilaahay baryaan ducadana aada bay u jeceliyeen wuxuu jahli seejiyeba laakiin dadkeenna yaryar ducaysigu wuu ku yari walihaada ya alabat اlcilm uusiikum bاdducaa waa cibaada cadiima wallahi haddaad aadaabteeda ilaalisaan iimaanaad ka ziyaadsanaysaan oo taqwo iyo khushuucaad ka kororsanaysaan oo ilaahay subxaana wa tacaala idiin dhoweyneysa oo istiqaamo iyo muraaqabat ullaahi ay idinka kordhiso marka ku dadaala ducada fi sujuud ku ducaysta atixiyaadka dabadi iyo salliga nebiga kadib ducaysta wahaakada awqaat lijaaba inay ducaystaan ku dadaala waqtiyada rasuulku inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam in ilaahay subxana wa tacaala ducada u aqbalo ilaahayna ku barya qalbi soo jeeda rajo weyna ka qaba inuu ilaahay ducada ka aqbalayo rasuulku alayh الsalaatu salam wuxu uhi sida salmaan ka wariyey in allaha yastaxyi idaa rafaca ilayhi cabduhu yadayhi an yarudahmaa sifraa bal ka waran ilaahay waa ka xishoodaa markuu addoonkiisu gacmaha u taagto iyagoo madhan inuu ku celiyo adigu ha isku marhnaysiinin ilaahay ijaabu kuu ballan qaaday wa qaala rabukum idcuunii astajib lakum rabbi wuxuu yihi barya waan idin ajiibi wixii ijaabada ilaahay kaa hor istaagayn waa laguu sheegay iska ilaali xaaraanta isticmaalkeeda gaflat اlqalb iyo ah, lahwo inaad ilaahay ku bara ku barido qalbi quus taagan oo le kolle layga aqbali maayo ee eh, balaan iska barya un waxaasoo dhan iska jir guud ahaan ducada aada ugu dadaala baaraka اllahu fiikum wajazakum اllahu khayra slى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaعin